hadday gaadiid noqoto iyo hadday noqoto wax la gaba intaba wixii dagaal wax ka tari kara in tartan loo gala barashadiisa iyo ku xeeldheeraashihiisa baa la ogolyahay saas darteed baa maslaxadaa darteed baa loo jideeyey qofku inuu ciwad iyo maal ku helo haddii uu wax fiican ka barto dadka la tartamayana ka badiyo mualifku wuxuu ihi yju tajuusu way bannaan tahay tartankii cala alciwadi iyadoo bedel iyo maal la isa siinayo bayna alkhayri farda in la tartansiiyo way bannaan tahay waalbigaali baqashii in la tartansiiya way bannaan tahay walxabiiri dameero in la tartansiiya waa bannaan tahay walibili geel iyo walfiyalati maroodiga intaasoo dhan ba mid waliba isaga gaar in loo tartansiiyo shuruudda soo socota iyadoo la eegayo way bannaan tahay iyadoo weliba tartankaasi xoola lagu kala qaadanayo oo qofkii badiya uu xoolo qaadanayo xoolaha yaa bixinaya waa u tegi doonaa insha allahu tacaala shuruudda shardiga koowaad ee la rabo waxaa weeye bishardi itixaadi ljinsi labada tartamaysa isku jinsi inay yihiin wey waa laba faras inay yihiin waa laba geela inay yihiin waa laba maroodi inay yihiin laakiin geel iyo faras lama tartansiin karo faras iyo dameerna lama tartansiin karo waayo isku jinsina ma aha oo shardigaasay waayeen shardi soo socdoo labaadna way waayayaan oo ay de wax orotami kara waa inay yihiin oo ay geel iyo faras ma orotami karaan faras iyo dameerna ma orotami karaan tartankaa marka horeba la gelinayo waa tartan natiijadiisa la wada garanayo wey taana tartan lama dhabo taasi tartan ma aha waxaa la ogyahay natiijadiisaba kow marka bisharti itixaadi iljinsi labada tartamaya isku jinsina yihiino laba farasa yihiin laba geela yihiin laba baqal yihiin laba dameeraa yihiin laba maroodi yihiin ama sidaasoo kaleetaba waa shardiga koobaad falaa tajuuzu ma banaana marka shardigaa markaynu camal fisiino bayna baciirin aw iyo wa farasin faras in la tartansiiya ma banaana kuwa kalena waa la mid waayo ujeeddada marka la tartamayo waa hadafka ciwadka la qaadanayo in marka hore nin walba uu isku dayi karo inuu qaado haddaad nin dameer saaran nin faras saaran waxaan u tartama tiraado orod ku tartama midun baad rabtaa inaad siisee meesha in loo orantabo nin walba isku daya meesha ma taalo mas'aladaas waxaa dheer xataa isku jinsi hadday yihiin farduhu isku mid ma wada aha siyaabo badan bay u kala duwanaadaan walidaalika nabigeenu wuxuu baray dadka calayhi salaatu wasalaam markii xataa fartaha la tartansiinayo inay fardo tartami kara yihiin markuu fardaha tartansiinayo laba qaybood buu mararka qaarkood ka dhigay qayb walbana gaar buu iyada u tartansiiyey fardaha aada u dharagsan oon weli boggoodi calooshoodu laalmin gaar buu tartansiin jiray farasku hadduu iska daaqayo xala iyo shalay iyo maanta iyo bishii iyo usbuucanba subaxiyo iyo garabba raashin iyo biyo la siinayey waxoogay uu yar naaxsan yahayoo ma duubna mana boglaalle ee calool bule kuwaasi ma dheereeyaan fardaha markii orodka loogu talagalana dhowrka maalmood ee u dambeeya ama usbuuca ugu dambeeya cuntada iyo cabbitaankaba waa lagu yareeyaa markaasay calooshiina laalantaa xubnuhuna duubmaan waa ka xadiidku leeyahay nabigu wuxuu tartansiiyey bayna alkhayri alatii udmirat walatii lam tudamar midda bogga loo laalay ee la yar gaajeeyey marka hore si fiican baa loo dhajiyey laakiin maalmihii dambe marka lagu yareeyey waa la duubay dhacaankii iyo qoyaankii iyo haraggii iyo jirkii kale socdayna waa yaraaday marka orodkiisa xawliga waa dheereeyaa walidaalika kuwa sidaasa meel fog buu u qabtay kuwa waxoogay iska yar naaxsanaaye jirkoodu biyuhu ku badnaayeenna meel ka sokayso uu qabtay isku xawriye dheerayn maaha haddii midaan lawoogay la gaajaynin iyo mid waxoogay maalmo lasoo gaajeeye lasbar laysku sii daayana markaaba waa laga dhaqaaqi kan waxoogay calooshiisu yar kala daatan tahay waa laga dhaqaaqi saas darteed baa labadan gaadiidiya isku jinsigaa la tartansiinaya laftoodu waa inay xaaladda ay ku sugan yihiin tartami karaan haddii kale natiijo horey loo yaqaani wax looga tartamo macno ma laha wayushtarau waxaa shardi ah macrifatu lmarkuubayni labada qof ee gaadiid ku tartamayso waxay fuulayaan in la garanayo wa qadru lciwadi qadarka la qaadanaye qofkii qaadee guulaysta waxa uu helayana waa in la garanayo wlmasaafati masaafada lagu tartamaya bilowya dhammaadna waa in la garanayo waxaa kaloo fuqahadu ku daraan qaarkood wa kayfiyatu sabqi ka badiyey sida lagu garan karayo ilaan iyagoo aada isu cayrsanaya isu edeeya baa meesha inay gaaraan laga yaabaa badni badnidu ma madaxa kii madaxiisu horgaaro ma kii qoobkiisu horgaaraa ma kii lugtuu dambaysa ay horgaartaa macnaa wuu bediyey kan laleeyahay waxa uu la hormaray waa in la caddeeyo lidalika waxay samayn jireen xilligii nabiga saxaabadii iyo culimadii horeba waxaa la qaban jiray xarig hadna waa la jeexi jiray dadka tartanka xukumayana labada gees bay ka istaagi jireen waa la isfiirin jiray marka dhagkii hor mara ama xarigah hadduu yahay hor taabto ama khadki ha hor gaaro mar madaxa la yidhaahdo mar adinka hore la yidhaahdo baa lagu tatansiin jiray si loo ogaado yaa badiyey si ay badintu cadaalad u noqoto isku meel laga bilaabo isku meelna lagu dhamaado hadda maadaama mararka qaarkood gaadiidka la tartansiiya farduhu ay badan tahay keebaa hortegay lama yidhaahdo sida dadka orotaba waa aragteen inta daqiiqee qof walba ku gooyey baa la fiiriyaa mararka qaarkood marna waxaa la fiiriyaa ka hortegay calaa kulli xaal waa in sida lagu xadidayo midka badiyeyna e cadda sababtaas yushtaratu waxaa shardiga macrifatu lmarkuubayni labada gaadiid ee la fuulayo ee labada qof ku tartamayaan kan iyo kan waa in la garanayo wa qadru lciwadi qofka badiya waxa uu qaadanaya waa inuu garanaya qofkani dadaal buu gelayaa waxa uu gelaya waa inuusan ciwadka iyo bedelka xoolaha warraba majhuul noqonin masaafada lagu tartamaya waa in la garanayo yajuuzu waxaa banaan an yakuuna inuu ahaada alciwadu waxaan la kala qaadanayo loo tartamayo minhumaa labada qofba inay bixiyaan aw min axadihimaa midkood inuu bixiyo aw min ajnabiyin cid kale inay bixisoon labadaba midna ahayn saddexdaas suuraba waa la ogol yahay in midkood yidhaahda ila tartan waxaasaana halkaa dhigayaa haddaan tartanka kaa badiyana anigaa iska lahaaba ma anigaa leh haddaad iga badisana adaale waa la hadday yidhaahdaan adna intaa keen adna intaasaan keeni aan isku darno keeni badiyaa qaadana waa la hadduu qof yidhaahdo waxaasaan dhigayaa yaa tartamaya kiini badiyaa leh labadu ay tartamaan midnaan wax bixinna waa la ogolya ama shaksi ha noqdo ama shirkad ha noqoto ama dawlad ha noqoto laakiin qaarkood baa shuruud ku yar xihan tahay fain kaana min axadihimaa hadduu midkood un xoolahan bixiyo ko aw min ajnabiyin ama qof labadoodaba ka baxsan baa bixiyey jaaza way banaan tahay bilaa sharطin wax shardi oo ku xihan ma jiro faman sabaqa qofkii badiya akadahu qaadanayo wain kaana hadduu yahay minhumaa labadooduba hadday wada bixiyaan oo kana qayb bixiya kana qayb bixiyo ama ha isla ekaadaan ama ha kala bataane ushturia waxaa shardi ah an yakuuna macahubaa inuu soo dhexgaloo la tartamo muxallilun mid xalaaleeya sidayna wixii qamaarkii oo kaleeta u noqonin qof saddexaad huwa haaliun muxallilku waa qof saddexaad oo calaa markuubin gaadiiduu ku tartamaya saaran kufin u dhigma limarkubayhimaa kay saaran yihiin oo inuu badiya ay dhici karto laa yukriju ciwadan wax bedel iyo xoolaan isagu aan bixinayn faman sabaa kii hor am faman sabaqa kofkii hormara oo min ahalaaati saddexdooda kamida akhada qaadan wain sabaqatnaani laba hadday badiyaan ay ku isku mar tagaan meeshiina ishtarakaa fiihi way wadaagayaan hadday laba kala badi waayaanna oo isku mar gaaraan mid laga barya labadaasaa waxay qaybsanaysa xaaladan saddexaad wax muxallil la yidhaahdaa loo baahan yahayda wax fuqahada muslimiinta badankood qabaan khabarkuba yaanu asixin waxay u daliishadeen xadiid nabiga laga wariyo calayhi salaatu wasalaam abu hurayra sunanka qaarkoodna warinayaan sida abu daawuud iyo keyrkiiba xadiidkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa laga warinayaa inuu yihi man adkala farasan bayna farasayni ninkii faras saddex kaga dhiga laba faras oo tartamaysa wa huwa laa yu'manu an yasbiqa inuu isagu badiyana aan aamin laga ahayn in dhici karta inuu badiyo fardaha u dhig maayo falaysa biqimaarin khamaar maaha waman adkala farasan bayna farasayni waqad umina an yasbiqa huwa qimaaru ninkii labadii faras mid saddexaad ku dhex dara oo lahubo kollay uusan bedinaynin oo ka nooc liita de waxaa weeya labadii labadiinun baa rabay inaad tartantaane kani waa dhuubaal dhabarkeedu muuqda wey kuf idinma aho lama tartami karo oo tartan lama yidhaahdo ay u daliishadeen inay u baahan yihiin qof saddexaad oo la tartami kara iyadoo lagu daray qof saddexaad oon la tartami karin bay qamaar noqotay sababtoo ah labadadun baa xaqiiqadii isku soo haray xaaladaana waa labadoodii ciwadka markay bixinayaan bay yidhaahdeen lakin xadiidku ma asixin maadaamuunan asixin qaydka ah hadday labadoodu wax bixiyaan waa in muxallil ku jiraay waa qayd iyo shardi aan daliil sugan lahayn mar hadduusan daliilkiisu sugnayn saxiixa waxay noqon shardi ahayn wixii daciif lagu dhisaay maa buniya calaa daciifin wahuwa daciifun isagana daciif ku noqonay lakin halkaasay fuqahadaasi cuskada raxmat ullaahi calayhim intaa daba wuxuu ka soo hadlay wixii gaadiid ee lagu tartamayo sidoo kale tartanka waxaa banaan in shiishka iyo ganitaanka lagu tartamo xoolahan lagu kala qaato anaa kaa shiish badan anuu lama gafayo farta ii taag iyo anugu qoriga maba shiishaye garabkaan saaniyo waan soo gedin haddaan la gafo waa keeni badiyaa taa lafteeda waa lagu tartami karaa watajuuzu gaadiidkaa hore horta waxaa lamid noqonaya maanta gaadiidka dagaalka lamid noqonaya ee dagaal wax ka qabanaya waxaasi gaadiid lagu dagaalamay ahaayeen gaadiidka dagaalka loogu talagalay waaba taangiye ama noocyadiisan kale ee lagu dagaalamo leh ama diyaaradihiisi iyo maraakiibtiisa dagaal kale bandhig iyo tartan waa lagu samayn karaa waxna waa lagu kala qaadan karaa saasi waa gaadiidka ganitaanka iyo xabadda iyo shiishkana waa lagu tartami karaa watajuuzu way banaan tahay cala annashaabi wاrumxi wa aalaati اxarb annashaab bimacna sahmi ballaadii weye oo kaleeto laakiin lafdiga sahmi markay isticmaalaanna waa sahmigii iyo ballaadhihii carabta lafdiga nashaab markay isticmaalaanna waa sahmigii iyo ballaadhihii cajabka bay dhihi jireen markii dambana laba lafdi oo isku mid oo hadba kii la isticmaalaba ka kala booskiisii gelaya noqdeen marka ballaad in lagu tartamo way bannaan tahay war rubxi waranka waranka sida loo gabayo iyo sida wax loogu tooganayo in lagu tartamana way bannaan tahay wa aalaati alxarb qalabka dagaalka hadday qori noqoto hadday bastoolad noqoto hadday baasuukiya madfac noqoto iyo hubiye noqoto waxa la alaa wixii lagu dagaalamo ee dagaal qalabka wax ka qabta in lagu tartamaayo waa banaan tahay dadka waxaa la dhiirin gelinayaa inay tababarka iyo shiishka dagaalkaba bartaan oo nin walba maalinkii loo baahdo ay masalada dagaalka iyo furintu qabsato oo meesha uu joogo ka dagaalgeli karaa la rabaa balle awa tibtaydii iyo qorigeydiie looma baahna saas darteed magaalooyin baad joogtaane beri samaaga iyo nabadana maalin dhibku qabsaday bay wax kuu tari haddii aadan qalab dagaal iyo hub haysanin gacanka dagaalka baro soomaalida waxay dhihi jireen col labadaada guddo dhexdoodu ka dhashaa adduunyadana nabaddu waa been dagaalkuun baa laba ah inaad adigu diyaar garowdood bilowdo iyo adoon diyaar ahayn inta lagu daandaansado dalaq in lagu siiyo tadambaa dambaa daran sideedabana dawladuhu ciddii ku kacsan dagaal aynay u garoobin daandaas inay ku geliyaan bay ka shaqeeyaan waayo ninkan haddii la sugo intuu soo diyaar garoobayo ee khadkiisi iyo xargihiisa isku soo xiranayo xaaladiisu way cuslaanaysaa laakiin markii dagaalka daandaansi isna uu fududaade inta la daandaansado dalaqu yidhaahdo isagoo curdan ah baa la rabaa in la curdan dhaliyo inay suuro gasho inay suuro gelin labada waa dhici kartaa laakiin waxaa lagaa rabaa duniday intaad nooshahay inaad dagaal ujoog ahaato dagaal muslim maaha laakiin dagaalu joog inaad ahaato nin raga haddii aad tahayna dagaalkaad ku talagashanaato hadday feen noqoto hadday karateen noqoto hadday lug laga dagaalamo noqoto haddii jug laysu dhiibo noqoto hadday kuu suura gashana nin yar iyo mid weynba riditaanka inaad barato gaadiid lagu dagaalamona aad barato laakiin un gacmaha inaad hooriso meesha kuma jirto oo adiga iyo gabdhihii laydin kala garan waayo meesha kuma jirto saas darteed baa loo dhiirigelinayaa inaad barataan dhagaxa xataa tuuritaankiisu waa shiish qof waxay tiri hal dhagax markuu tuuro garabkaaba qalhoba garabka xaruurayba waxay waayahan magaaladu innaga dhanba mayac iyo biyobiyo inaga dhigtay aduu dagaalkaa in la barto markii qalabka dagaalka le shiishka iyo toogta lagu tartamayaay waxaa loo yaqaanaa curfiga fuqahada qaybo kamida ah almunaadala munaadara toogdhigadka wey in meel wax la dhigto oo la shiisho oo la yidhahda halkaa kaga dhufo dee hadhow markay rag isqabataan baad halka ishaa ka toogan soo maaha lama raba rasaasta hadhow meel celiya haweenay ku khasaarto inkastoo ninka ninka fulaygihi la yidhaahdo xabadda dhacee eh, xabadii dadka dhacaysa qaarkood tiisii booda mararka qaarkoodna inuu ridu ribaayo afku xabadda ka ridaa kaasaaka babababa ka yidhaahda qorida warinayag waxayna dhihi jireen nin dagaal dabca cararay kulay maaha itijaahun baa ka lumaye ninka carara nin socon kara fulay maaha ninka fulayga ninka bawdiyuhu intay eber noqdaan horeyna u socon waaye gadaalna u socon waaye ninka laakiin meeshu xagga u ordi lahaa unbay xagga xogay orodkaa ka yar hallaamayo meelaan ahayn bu leexday alaa kuli xaal dagaal dunidana waad aragtaan meeshay marayso sida loo kala socdana waad aragtaan hadda ka horna ma dhamaan hadda kadibna dhamaan maayo haddii dagaal maalin lagu kala adkaadayna in dagaalkii gabagaboobay maaha in badan baa isgamacsuurinayso sugaysa maalinkay qaadi lahayd marka xaaladaasi dagaal ina huran ninkii ajeliya nafi ku sintee hadda tuugtii baa dariiqada laga mari laayahay si wax la iskaga celiya barta waalciwadu ciwadka lagaaga qaadanaya marka la toogta lagu tartamayana minhumaa labadooduba ay bixiyeen aw min axadihimaa midkood uu bixiyey aw min ajnabiyin qof saddexaad iyaga ka baxsan uu bixiyey waalxaal almuxallilu macahumaa qofkii saddexaad ee xalaaleynayena uu la socdo idaa kaana minhumaa hadday labadoodu wada bixiyeen calaa maa taqadama sidii soo hormartay gaadiidka lagu tartamayo iyadana lamid tahay xagga ciwadka iyo shuruuda iyadana meesha la fadhiisanayo waxa la gamaya iyo sida loo asiibay loo kala badiyey iyana waa in xeerarkeeda la dejiyaayo la caddeeyaa wayushtarau waxaa shardiga marka tacyiiru ramyaati ramya ramyaati in inta ee la gamayo la cayimo waan toog dhiganaynaa aduu imise xabadood baad ridi arna imisaan ridi inta tirada lagu tartamayo waa in la caddeeyaa waa shan iyo shan toban iyo toban labaatan iyo labaatan si la ogaada yaa badiyey dadkuna isku inay u sameeyaan o wa cadad rashqi inta tacshiiradood ee la saarayo rashqiga waxaa la yidhaahdaa iyo ramiyadku waa duwan yihiin ramiyaadku waa halkeliyaalaha rashqiguna tacshiirada wey dhowr fallaarood isku hal mar la galay waxaa kaloo laba sibay ku noqon kartaa isku mar aynu saarno dhag qofkii la helaa arkaynaa iyo marba qof ha shiisho intaba waa la yidhahdaa walisaabati dhuc ku dhicitaanka hadafkii uu ku dhacayna imise jeer bay shardi ah inuu ku dhaco iyo imise number in la gaaraa shardi ah haddii number lagu kala badinayo iyadana waa in la sheegaa wa sifatu ramyi qaabka loo garayo garitaankaagu marka aad ku dhacdeed ku badinayso maynuu ka gilgishaa hadday fallaar tahay maynay ka gudubtaa waa aad mucayanin iyo xariiqin dhexdeed iyo goobo dhexdeed inaad ku dhufato odan la gefinba iyadana waa in la caddeeyaa walmasaafati meesha laga fadhiisanaya waa in la caddeeyaa iyo meesha laga gabayo hadduu midna agteeda la istaaga midna meelbo ka soo gala cadaalad maaha waman ilbaadiu minhum ayaa bilaabaya haddii yaa bilaabaya laisku riixriixana qurc ah, qorituun baa yaalla dhac baa laga siin intaa waa inta fuqahadeenu ka hadleen hadda tartamada la sameeyo intaa baa la sameeya soo xataa kuwa banooniga ciyaara saan bay sameeyaan meesha goolku gelayo sida wuu galay la dhihi halkeebaa inta la mari kara intaan la mari karin iske qolada bilaabaysa iyo in loo qori tuuro intiiba waa sameeyaan waxyaaba kalun baa lagu daray markay tartan la tartansiinayo qawaaciddii hore culimmadaynu dejiyeen baa aada looga faa'idaystayo wax lagu dardaray waxna la xarxariiqay laakiin innagu in laga wada keenay baan moodaynaayo tooda saan u naqaan tii asalkeennii ahayd baanan u aqoon walaa tajuuzu ma banaana bilciwadi ciwad la kala qaadanayo cala tuyuuri shimbiraha shimbiraha lagu tartani ciwad baana la kala qaadan fuqahadeennii ma banaana yidhahdeen waayo shimbir banaanku maxay ka tartaa qaar ba waxay fuqahada yidhaahdeen laba suura ka soo reeba shimbiraha qaar lagu ugaadhsadoo wax dilaa jira suquurta iyo kuwa lamidka ah oo ama sawadaba intuu galo halkaa madax hadduu afka kaga dhufto ay basba tahayba iyadana mid mid kalena kasoo reebay yidhaahdeeno duyuurtii dalla shimbirihii dal la dirsadayba noqdeen ba hadda dagaalkana maanta khatarta ugu weynee dagaal wax ka tartaaye xogta dagaalka dagaalku xog aad ah, xog aad ah hayso baa lagu dagaal galaa shimbirihii waxayba noqdeen zamankii zamanulbariidka la dhihi jiray ee cabaasiyiinta awaakhirtooda ahayd baa bilaabatay shimbiraha in wararka iyo waraaqaha loo dhiibo oo caawa intay shimbirtan la diro la tababaro halkan warqad looga dhiibo oo caawa ay duusho waa berigii ay mambaase geyso gurigii loo diray in ay kaga degto oo intay soo degto waraaqdii lagala baxo la akriyo mid kale loo soo dhiibo isla berri ba ay keento shimbiraha la tababara xilligaasay bilaabata qaarba waxay leeyiin shimbiraha saasa ha lagu tartamay daaya dagaalka qayb weyn bay ka tahay laakiin waxaan wax badan la xadidi karin hawada hadday buugto shimbirti raggii shimbirtaa diiday ciladaa u diiday lama xakamayn kara iyo dagaal wax kama tarto maanta diyaaradaha ma diidana waaba qalab dagaalba kaba khatarsanba gaadiidka dhulka taagnahay oo dhan waxa walaqdaani lugaha in lagu tartamo oratanka oratanka isaga ma jireen oratanku wax badan dagaal kama taro saas darteed oratanka lagu tartamayo fuqahadeenna waa diideen wasiraaci laga tag laga tanna de laga tamayo iikaadiyo qoraf iyo gunti qabsi ku jiraaye a dad cayraasaha wayo dagaal markay timaada gacan iyo feed wey marka fuqahadu tartan la laga tankaana inkastoo laga tanka ciwadkay diideen saddexdan laakiin haddaan xoola lagu kala qaadanaynin tartan nambariya lagu kala yeelanayo waa lagu geli karaa nabiguna waa laga tabe bay yidhaahdeeno nin rukaano la yidhaahdo baba laga tan kusoo islaamayo intaas baabulmusaabaaan kaga baxaynaa hadda uma joogno magaalo dariiqeed baan iska joog joognaayo meel u tartan ugu soconno ma lahane dagaal aad haloo gelinayna baab lwaqfi baabka nawaqafki wey halkaan laga bilaabo ilaa aan ka gaarna kitaabu nikaax abwaab dhowra waxaa inoo iman doonta la yidhaahdaa cuquud tabarucaat waa qof xoola bixinaya isagoon bedel qaadanaynin asalka uu bixinayana cibaado iyo taqaruban ila llahi uu bixinayo wey sida baabulwaqfi baabu اlhibati baabu اlcidqi baabu اtadbiiri baabu اlwasiyati baabu اlmiraasi waa xoolo qof ka baxaya milkigiisa milki kalena ku wareegaya laakiin isagii ajir aakhara maahane adduunka uusan waxba qaadanayn intaa waxaa la isku yidhaahdaa cuquud tabarucaat waa tabaruc iyo laakiin calaaqaday baabulbuyuuc la leedahay waxaa weeye maal milki ka wareegaya milki kalena u wareegaya ama milkiguu u wareegay mucayan ha noqdo ama yaanu noqon laakiin ciddii milkiga lahayd ka wareeg ciddii aan milkiga lahayn hadda ka hor buu si khusuusa buu ugu wareegay qofkii milkiga lahaana wax uu qaatay oo adduunye ah ma jirto saas darteed kow baabulwaqfi waqafku waa sadaqaadka nooc kamida noocyada ugu fadli badan nabiguna in badan ku dhiirigeliye calayhi salaatu wasalaam oo nabigu waa kii mar lahaa idaa maata bnu aadama inqaaca camaluhu ilaa min alaad haddaad adduunyadan ka tagto camal khayr ahoo dambeo kuu socon ma jira saddex maahan waxaa kamid ahaa sadaqatun jaariya sadaqa aada geysatay ajirkeeduna soconayo sadaqada noocaasa ayaa waqaf la yidhahdaa nabigu markuu cumar u yimid radia allahu canhu ardaahu rasuulka ilaahay weligay ifka intaan ku noolaa xoolihii ugu qiimo badnaa baan maanta khaybar ka helay ilaahay dartii inaan ula baxana waan go'aansaday ee wax iga dheh wuxuu yidhi haddii aad rabto asalkeedana waxaad ka dhigi midaan la bilkiyin oo lagadin oo la bixin karin waxa ka soo baxana waad sadaqaysan waqaf baad ka dhigan ku yihi saasuu nabigu u dhiirigelin jiray calayhi salaatu wasalaam waqafka taariikhda muslimiintuna dawladihii muslimiinta ee jiri jiray inta badan waxyaabaha mujtamaca asaasiyaadkooda a dawlad ma maalgelin jirin tacliimta iyo caafimaadka iyo in badan oo kamida ah, dawladuhu ma maal badan kagama bixi jirin awqaaf baa wadi jirta waxay muslimiintu dhisi jireen guryo la dego ardaydaa degta masaakiintaa dega macalimiintaa dega qudaad baa lagu waqfaa aytaan baa qaar lagu waqfaa waxay bixin jireen waqfi jireen isbitaallo waay waxay bixin jireen masaajidii guryo ay leeyihiin walidaalika islaamka markii muslimiinta hadda khilaafaadkooda khilaafadoodii la dumiyey muasasaadkoodii diiniga ahaa diin ahaan waxa koobaad ay cuskadeen oo dawladdii iyo maamul iyo marka lagala wareegay masaajidoodii iyo tacliimtii iyo diintii inta u badan dunida muslimka badbaadiyey awqaabtii lehe walidaalika inagu xadaarad badan melihin soomaaliya haddaan nahay mujtamacaadka laakiin muslimiinta ee xadaaradda leh sida carabta iyo hindiga iyo dadka lamidkaa masaajidan awqaab lahayn lama dhiso masjidkan oo kale markii la dhiso afar shan cimaaroo waaweyn oo uu leeyahay baa la dhisaya shaqadiisa shaqaalihiisa dayactirkiisa iyagaa ku filan wax ka soo baxa meel fog ha aadina magaaladeenna jaamica masku samid arag intuu maal iyo hanti leeyahay inagu laakiin masaajid qallalanoo la taagaa dhaqaan kadib waxaa la yidhahdaa muadinkii iyo imaamkii maxaa la siiyaa kaasaa madaxa la xoqdaa marka hore caalamku dhul hadday noqoto dakli hadday noqoto masaajidka wixii wadi lahaabay muslimiintu aqoon jireen masaajidka awqaaf buu leeyahay marka awqaaf hadduu leeyahay isagaabaa taa jira waagii dambase awqaaftii lafteeda muslimiinta in lagala wareego baa la bilaabay dawladaha lagu wareega dawladuhu la wareega wasaarat awqaaf wasaarat awqaaf wasaarat awqaaf alaa kulli xaal waqafku adigana kuu ron kana manfaca badan sadaqa mar intaad bixisay ilkaha la geliyo la qarabsaday waa neef irmaan intuu ibmaan yahayna ajirkiisu kuu socda wey huwa waqafku qurbatun alla u dhowaansho wey adduunye ciwad laguma doonee alla agtiisaa ajir lagaga raadiya walaa yasixu mana asaxo ilaa min muطlaqi tasarufi qof tasarufka maalkiisa u madax banaan maahane qof kale kama asaxo waayo maal la bixinayo wey maalkaagii markaad waqaf ka dhigayso qof maalkiisa ku tasarufi kara waa inaad tahay waa inaadan ma macruur ahayn waa inaadan majnuun ahayn waa inaadan safiir la xajriyey aadan ahayn maalkan waa milki inaad u leedahay muطlaqaa waxaa ku baxaya maalkii ilmaha iyo dadka yareed mas-uulka ka ahay muطlaqu tasaruf bali ee waxaad leedahay tasarufkaagu wuxuu ku qaydan yahay maslaxatihim ilmaha maslaxadooda ilmo yari ajir aakhara hadda adduunyadooda uga darane wax hadda dembiba kuma socde xoogahooda waqafkama dhigi kartid fii caynin waa inaad shay cayna oo mucayanatin lagu farfiiqay waa inuu yahay waxbaa waqfayaa markaad leedahay wuxuu ansaxayaa waxan inaad tidhaahdo maalkan yuntafacu bihaa la intifaacsan karo maca baqaa'i caynihaa iyadoo cayntaydu ay haraysaa daa'iman weligeed ama waqti dheer kalcaqaari dhul iyo guryo wey waalxayawaani xayawaan noola muddo la intifaacsanaya wey waxa la waqfayo shardigiisu wax la intifaacsanayo isagana ka soo haraya inuu yaho manfacalow waxa la intifaacsado markii la yidhaahdo isagiiba aan soo haraynin waqaf ma garan raashin bisa waqf ma garanayo mid cayrina toona hadaad saxan beriisa waqafto markii la cuna maxaa soo haraya maxaa ma soo haraya haddaad shamac nagu waqafto oo aanu caawa shidno maxaa berri ka soo haray taa waqaf lama yidhahda sadaqa caadiya weeye sadaqa jaariya waqafka wuxuu noqonayaa wax manfacana leh isagiina baaqi ahoo jooga calaa jihatin waa inaad jiha ku waqafto mucayanatin la magacaabay gayra nafsihi naftiisa aan ahayn markaad waqafka bixinayso meeshaad ku bixinaysana waa inaad magacawdaa mas hebel baan ku waqfay masaakiin baan ku waqfay fuqaraan ku waqfay aytaam baan ku waqfay alabatulcilmi baan ku waqfay mardada jira baan ku waqfay mujaahidiin baan ku waqfay waa inaad jihadaad ku waqfaysa aada caddaysaa ayra nafsihi adi naftaada samaya adi iskuma waqfi karta waayo jugjug meeshaani joog wey markii waxbaa la waqfay laleeyahay cayntan aada waqfayso milkigaaga way ka bixi milki bini aadamna geli mayso cayntaadi iyo raqabadeeda milkigeeda allah keliya iskale subxaana wa tacaala cid kale loo idaafayn maayo manfacadeedana jihadii lagu waqfay baa milkiyeysa haddii agoon la yihi agoontaa manfacadaa milki ule haddii la yidhahdo adigaa isku waqaftid maxaad soo kordhisay manfacada markii hore abaad lahayde soo taxsiir xaasilin maa marka hore adaa lahaa manfacada yaa lahaa manfacadeedii anaa isa siiyey maxaa faaido kasoo kordhisay marka hore ama waan lahayde wax taxsiiru xaasilin day fuqahadu culamadu yidhahdaan ama jugjug meeshaada joog wey wax soo kordhay iyo wuxuu tasarufkaagan iyo hadalkaagan iyo uu soo kordhiyey ma laha saas darteed adigu kuma waktigatin wagayri muxaramatin jihadaad ku waqfaysana waa inayna xaraan ahayn haddaad tirahda aniga waan waqfay laakiin xoolahaygan heesahaan ku waqfay ka war haddaad tidhahda waxaan ku waqfay burcaddaan ku waqfay iyo duurjoogta dadka jidadka goysa oo sahaya ka dhigtaan miyaa fuqahadeenna waxay ka hadleen hadduu yidhahda kaniisadaan ku waqfay ka war ma asaxaya waxaa la yidhi muxuu uga jeedaa waa diiq hadduu kaniisada lafteeda lagu cibaadaysanayo uga jeedana ma asaxayo hadday kaniisadu meel musaafiriin soo maraan oo uga jeeda musaafiriinta soo maraysa ha cunaana shaaficiyada baa loo gulyahay yihahda waxaad tidhaahdaa maxaa kaniisad maxaa kaniisad horta meesha iyo wafad iyo qurba bay isu keenay waxay ku leeyihin binahane qiimo ma lahane musaafir iyo ibnu sabiil meel wada ay ku taalaay oo soo maray ha cunaan de banaankaba waa lagu sadaqayn kara meeshan ay seexdaan hadii lagu sadaqeeyo dhibaato mana yihah laakiin adugu isaga fogo kaniisa qofka haddaad tiraahdo waxay kaa raacaduma mas-uulkaa kaniisadaha isaga fogaada marka turuqulmacaasi iyo dembiga wax laguma waqfi kara ma asaxayo maxaa sababa laba isma keeni karaan qurbaan ilaahay u dhawaanaya weeye macsiyaana samayn macsiya baa ilahay loogu dhawaadaa walidaalika waaa waxay yihahdeen culimmadeenu ilaahay baa loogu dhawaanayaa macsiya uu qofku og yahay macsiya inay tahay kufr wey haddaad macsiyadii qurbo ka dhigto oo tarku salaati haddaad ilahay ugu dhawaanaysa ka hor salaada ka tegitaankeedi waa dembi ninkii alla ku dhawaansho ay ka tahay kafara gaaloobaysa dad baa wuxuu u haystaa in darajo la gaado ay jirto oo salaadu aynan banaanayn markaa inaad tukato haddaad tukata waad gaalooyi bu leey masaan muslim ku ahaan kara salaada inaad ka tagto waa jirtaa go hadda haddii darasooyinka qaarkood awliyada aad gaartaan waa laga yaabaa nabta aan muxaramada ahayn marka lagu yidhi laba nooc bay noqon kartaa manfacada jihadaad ku waqfayso imaa qurbada iyo muqa cibaado inay tahay inay ka muuqato wa imaa inayna ka muuqanin laakiin qasadkaagu uu cibaado ka dhigi karo imaa qurbatun inay daatadeedaba allogu dhawaansho tahay kalmasaajidi ko iyo walaqaaribi raximka iyo qaraabada waayo silada qaraabada xiriirinteedu cibaadaadkay ka mid tahay wa sabiili اkhayri dariiqa khayrka oo dhan wixii khayriyo cilmi la fidinayo iyo qur-aan la baranayo iyo masaakiin iyo dad marda iyo aytaam iyo abwaabul khayrka inaad ku waqafto ko wa imaa mubaaxatun inay mubaax tahay asalkeedu laakiin adigu niyad wanaagga iyo qurba aad ka dhigato kal akniyaai dad xoola haysta ad ku waqaftay wa ahli dimati gaalada masaakiinta ee muslimiinta ku dhex nool baad ku waqaftay oo kuwa waqaf inay noqon karta maxaa loo cuskaday waxay yidhaahdeen sadaqadu ma ku baxdaa mise kuma baxdo may ku baxdaa sadaqadu qurba ma tahay haway tahay waqafku soo min jinsi sadaqati maaha manfacadii lagu sadaqaysteen wey oo sadaqadu inay ku bixin maxaa u daliila nabigaa sheegay sal alay slam wuxuu sheegay nabigu ay inay sadaqa ku baxday ninkan dimmiga ee bini aadamkiihi ma aybuu ka xun yahay dimigu waa nin gaala muslimiinta nabad kula dhaw qofkan bini aadamkiihi ma aybuu ka xun yahay dadbu naag zaaniyadaada ay ay waraabisa loogu dembi dhaafay sooma dhihin markaasuu nabigu wuxuu ku daray hal xadiioo lafdi caama ah. fii kulli kabidin radbatin sadaqa riwaayad qaarkood ajwa beer kasta oo qoyanoo nafi ku jirto sadaqo ay ku baxdaa hataa gaalka xarbiga ma ku baxdaa ha ma ku baxdaa gaalka xarbiga wixii aan min jinsi xarbiga aan gelaynin sadaqo way ku baxdaa siyaabo badan bay nusuustu u sheegtayo dimigii iskaba daaye hadduu raxim iyo qaraabo yahay xarbigu waa la xiriirin karaa isagoo xarbiga haddii xarbigii rasuul la soo dira yahay waa la martigelin karaa haddii xarbigii gacan lagu dhigto asiir uu noqdo soo in la quudiyo raashin iyo biyo la siiyo ma isagoo intaa midna ahayna ma la xiriirin karaa qaraabtinimo raashin ma la siin karaa ha ma la siin karaa oo cunaqabatayn dhaqaalaa laga qaadi karaa sida nabiguba sameye alayh isalaatu wasalaam hadday mas'aladu raximkii xarbigii la xiriirin karo oo nabiga uu yihi abulahab markuu ka hadlayey ina ahla abi fulanin laysuu biwliyaayi walaakin lahum raximun saabulluhaa bibalaaliha abulahbna ninkaa taqiimeen tabban laka ilahdaa jamactanaa yihi ninkii lahaa ah gaal dimi ah oo deriskula ah oo muslimiin jizye siiya oo la degan oo in la difaacaba waajib tahay haddii lasoo dulmiyo dhiigga in loo horo ay tahay raashin la siiyey sadaiya qariibsani marka wa ahli dimati midda kale ixsaanka inuu kuba islaamaa laga yaaba laakiin nin gaalan sadaqo siiyey daahira ma aha inay qurbo tahay waa min almubaaxaati laakiin adigu haddaad niyadaada geliso oo niyada uga jeedo in waxaan ilaahay qofkan taaliifu lquluub iyo gaalka ilaahay ku siiyo ama sidii xadiidkiisa ninkii sadaqaystaabeynka la yidhi aqniyadu balan ku xasuustaan ilaahay a ku xasuustaan inay waxoogaa wax ka bixiyaan haddii dhaas baabu taaliif iyo xasi cala linfaaqi aad uga jeedo niyada wanaajisata ajir iyo sadaqa ku noqon bilafdi lmunajazi lafdi go-an oon shardi ku xirnayn waqafka markaad waqfayso niyad keliya xoolihii waqaf kuma noqdaan haddaad maanta guriga niyootay inaad waqafto ilaa aada lafdigii iyo ereygii waan waqfay aad tiraadiyo wixii lamida waqaf ma noqonayo waa niyad keliya wey axkaam daahira kama ratibanto wahuwa waqaftu wey waxabastu wasabaltu ereyadaas saddexdaaba sabaltu waan sii daayo milkigeygii waan ka saaray xabastu ilaahay dartii baan u xabisay waan waqfay aw tasadaqtu waxaan sadaqaystay sadaqatan laa tubaacu sadaqaan la gadaynin waxayna idin markaa saa u waqafto yantaqilu mulku milkigii waa guurayaa fi raqabati qoorta cayntan milkigeedii maalkan waa guurayaa ila llahi tacaala allah yeelanaya qof kaloo mucayana gacantii milkigu ma gelayo wayamliku wuxuu yeelanayaa almawquufu calayhi ciddii lagu waqfayna ilatahu wa manfacatahu labadaasuu yeelanayaa ilatahu waxa uu soo saaro wa manfacatahu wixii uu dheebsanayo labadaa marna isku mid waa noqon karaan khilada iyo manfacada marna waa kala duwanaan karaan manfacadu isaga daatadiisaa waxaa la intifaacsan karaa gurigii inaad degto waa manfaca inta la kireeyo kirada inaad qaadatana waa hilla wuxuu soo saaray geedkii inaad harsato waa manfaca midhuhuu dhalay inaad qaadatana waa hilla ilada waxaa kaloo kamida wixii ka soo baxay ganacsi inta la geliyo in faa'iidadii aad qaadato saas darteed khiladu badanaa waxaa loo isticmaalaa wax isaga ka soo go-ay ee isaga daatadiisa aadan toos u intifaacsanin wuxuu soo saaray laakiin aada intifaacsato wuxuu soo saaray baa khilada la yihahda hal xaalaa laakiin laga soo reebay ila alwaa ma in kaana jaariyatan haddii waxaan la waqfay gaban addoona ay tahay manfacadeedii inaad reeraysata ma ku darsan kartaa maya taa waa laga reebay oo min hada albaabi maaha manfacadeedaad milkinaysa waxaa weeye hadday ama adeegto la adeegsado ama ay meel ganacsiga kaaga shaqayso ama intay soo xamaasho ujradii aada qaadato siyaasaa loo intifacsan karaa laakiin maadaama manfacadeedii aan leeyahay waan reeraysan oo waan naagaysan ma dhihi kartaa waqafna ay tahay maya laba wej labadaba waa lagu tusi tani waa min jinsi lhibaati iyo sadaqo wey budcigi iyo furuujtu sadaqaad ma galaan oo iyo farjigu lama sadaqaysan karo caqdi iyo milkulyamiin maahane milkuraqaba maahane dee nin budci sadaqaysan kara ma aragtin haddii kale sidii toomal xakiim baad noqon ninkii toomal xakiim la dhihi jiray wuxuu kitaabta soo bowbowsado wax soo raacraacdo buu dadka masaajidka ka wacdihi jiray innaga aynu ugu badan yihiin qolyaha inta wax soo bowsadaan masaajida ka ka hadla qolya dhalinyaro uu xoogay guurku ku adkaaday baa maalinkii daba dhexda u istaagay waxay odayaashu gabdhihii waa lagu dhibeene meesha nagala hadal bay yidhahdeen waa rafaadnay dhalinyaranima ku rafaadnayo gabdhihii waa naloo diiday de waxbaa la sadaqaystaa unuu maqri jiraye gabdhihii budcigoodii iyo furuujtoodii in la cirdigoodii la sadaqaysan karo u mooday masaajidku iska taago wuxuu gabdhaha wiilasha kusii daayo sadaqa niyooda muxuu ka rabaa taa ilaahay akhare in lagu dhawaado ka doonaya markaasuu nin baa afarihii ka tegiye wuxuu yihi waman raama alculuuma bigayri shaykhin adalla can isiraati almustaqiimi wa tartabisu alculuumu calayhi xataa yakuuna adalla min tawma alxakiimi tasadaqa bilbanaati calaa rijaalin yuriidu bidaka janaati naciim halkaasuu la maray ninkii cilmi baan baran la yidhaahdo sheekh jiheeyo wax ka saxa aan lahayn jidka toosan wuu ka lumayaa iyo kasaxafiya walmusxafiya iyo markaasuu wuxuu yihi culumtiina way isaga dhex yaacaysaa ilaa tawma xakiim meelshuu gaari meel ka xun uu sii gaaro muxuu sameeyey tasadaqa bilbanaati calaa rijaali gabdhihii war ragga ku sadaqaysta yidi muxuuna ka rabay yuriidu bidaaka janaat naciim isaga niyad wanaag iyo khayrdoonba ka tahay ninkaa wax xusameeye dembi isma lehe janna dayday bu saasuu janno ka daydayaya markaas waa markii dambana nin ku halqabsaday tawma xakiimo dameer buu lahaa wuxuu ka gabiyey marka tawman xakiim iyo dameerkiisii oo wada hadlaya tawman xakiim oo dameerkii saaran dameerkiina uu hadalka arrintaas uu ka garaabi laaya dameerkii oo diidan in tawman xakiim dushiisa fuulo wuxuu yihi qaala ximaaru xakiimi tawma law ansafa dahru kuntu arkabu liannanii jaahilu basiiu wasaaxibii jaahilun murakabu wuxuu yidhi haddii cadaaladii jirto toobalxakiim maftuleen anaa fuulilaa maxaa yeelay laba jaahil baan nahay laakiin jahligaga ka fudud jaahil basiid aan ahay sida jaahil murakab marka arrinaan koreeyanayde sida markay igu fula maahayn halkaa yidhi hubi ilaa lawaa weji labaadna qaado farjiga waiga lagu lagu banaysto milkul manfaca keliya ma ahe milku raqaba wey milkigii raqabadana yantaqilu mulku fi raqabati ila llahi tacaala baa ii marka raqabada milkul ma tihide manfaco keliyaad leedahay manfacada sadaqaadkana dacdiyo furuujtu ma gasho wayundar waa la fiirin yandur waxaa fiirinaya fiihi waqafka waxaa naadir maamula ka warqaba ka shaqeeya noqonaya man sharata alwaaqifu ninka waaqifkaa cidduu shardi ka dhigo ninka xoolihiisi isagaa bixinaya biharihi baa lagu shaqaynaya walidaalika waxay yidhahdeen sharطu lwaaqifi ka nasi shaarici ninka waqafka bixiyey shardigu xirto shardi aayad nas qur'aana uu sheegay bay lamid tahay dabcan waa wixaa nas qur'aana ka hor imanaya imaa binafsihi hadduu shardiya isagu inuu maamulayo xoolahan waa iga waqaf manfacadeedana ay taantaan ku waqfay anigaana gacanta ku haynayuu heli karaa si u u kalsoonaado u hubsado xoolihiisa meesha ku wafa inay aadayaan waa ko aw ilmawquufu calayhi ama ciddan uu ku waqfo hebel baan ku waqfay hadduu yihaahdo isagana ha maamulo uu yihaahdo isagaasaa maamul aw gayruhumaa cid saddexaad qaadigaan u dhiibeyi hebel baan u dhiibeyi waqafka masaajidkaan anigu koogahan iyo sida uu isagu u shardiyaa lagu dhiibi fain lam yashrid cidna hadduunan shardiyan oosan isagu sheegin alxaakimu qaadigaa la wareegay masaalix guuda waa lala wareegayo dawladda awqaafka la wareegayo wa tusrafu alla wixii ka soo baxay ee waqafku uu soo saaray waxaa lagu bixinayaa calaa maa sharata sida uu u shardiyey baa loo bixin oo min almufaadalati dadka loo kala badiyaa dad dhowra ah hadday yihiin oo isagu nisbada qadarka la kala siinayo uu isagu ninkii lahaa sheego saasaa loo siin meeshaa waxay ka soo baxaa hebel iyo hebel iyo hebel baa ku waqfay hebel boqol kiiba konton hala siiyo hebelna boqol kiiba soddon hala siiyo hebelna boqol kiiba labaatan hala siiyo hadduu yidhaahdo sidaa uu u kala qoondeeyey baa loo kala bixin waxay soo saartaba nin walba intay u gaadhaba wataqdiimi suu yidhi ha loo kala horraysiiyo hadduu yidhahdo hebel intaa ha laga siiyo wixii soo harana in hebel hala siiyo horta hebel baa intuu sheega laga siiyo waljamci inta uu yidhi ha la isu geeyo ha la isku siiyo hadduu yihahdo hebel iyo hebel intaa ha la isku siiyana waa la isku sii say dooni ha u qaybsadaan watartiib su yihahda ha loo kala hormariyo iyo wakayri dalik intaa waxanayn hadduu sifaatkaa mid kamida magacaabo uu yihahda nisbada u kala siiya ama yihahda hebel hormariya kadibna intaa siiya hadduu isagu yihahdo hebel kadibna hebel baa ku xiga kadibna hebel baa ku xiga hadduu yidhah intaa isugu dara sida u isagu u dardaarmay sharطu shaarici wey wain waqafa shayan hadduu waxbuu waqfay fi dimati qoortiisa xoolahanuu waqfay mucayan maaha shuruuii waqafkaa la waayey shuruuii waqafka kuusoo sheegay wuxuu yihi fii caynin mucayanatin cayn mucayan oo farta lagu fiiqay wy hadduu yihaahdo neef sidaa iyo sidaa iyo sidaa u eg baan waqfaya waa mawsuuf idimati wey anaa la igu leeyahay laakiin waa kan maaha meesha ma yaal waqafkaa ma asaxaya aw ixda daarayni ama cayntii way joogtaaye mucayan maaha labada guri midkood baan waqfay buu yihi aw macuuman raashin la cunaan waqfay buu yihi waxaa la waqaf waxaa noqda waxa lagu intifaacayo isna jiri karayo raashin la cunaana ma jiri karayo aw rayxaanan ubax buu waqfay ubaxan udgoon rayxaanta asalaam waxaa la waxyaabaha carfe udgoon hadda laakiin wuxuu uga jeedaa geedahan caleenta ubaxee udgoon baa waqfay buu uga jeedaa aw waqafa ama wuu waqfay walam yucayin ilmasrafa meesha lagu bixinayana ma sheegin guriga waan waqfay buu yihi aw waqafa wuxuu ku waqfay calaa majhuulin qof aan la garanayni wuxuu yihi dad baan ku waqfay qof baan ku waqfay qofkiina ma sheegin ku yahay sifana kuma sheegin caynna uma sheegin aw calaa nafsihi ama isku waqfay buu yihi xoolahayga waa jugjugti aan soo marnay aw calaa muxaramin ama wax xaaraan uu ku waqfay ka cimaarati kaniisatin kaniisad in la dhiso xoolihii waqfay aw callaqa wuxuu ku xihay ibtidaa'ahu waqafkii bilowgiisa iyo wantihaha u calaa shartin buu ku xihay gurigan waxaa waqfay bisha soo socotay kowdeeda laga bilaabo bilafdi lmunajazi lafdi munajazon tacriiq iyo wakti ku jirin waa inuu ku baaba buu jebiyey ka qawlihi idaa jaa hadduu yimaada rasu shahri bisha bilowgeeda faqad waqaftu waa waqfay aw waqaftuhu ama waan waqfay ilaa sanatin muddo sanada kadibna ay u noqdo aw calaa ana lii inuu xaq u leeyahay baycahu inaan gadi karo waa waqf bishari inaan markaan raba gadi karo aw calaa man laa yajuuzu ama cid aynan buu ku waqfay ko uma calaa man yajuusu wuxuu ku cadfay cid ay banaan tahay wuxuu yihi ko anaa isku waqfay haddaan dhintana hebel baa ku waqfay wuxuu iska bilaabay isaga ka calaa nafsihi inuu ku waqfo uma lilfuqaraai intaa suwarkaasoo dhan baala waa buraya waqafka waxba kama jiro waayo shuruudiisii baa la oojin waaye walow waqafa hadduu waqfo calaa mucayanin qof mucayan oo ku waqfay hebel baan xoolahan ku waqfay buu ihi ushturita waxaa shardiga qabuuluhu inuu aqbalo waa masala khilaafiya fi lmadhab culamada badan shaaficiyadu qabuul shardi maaha yihahdeen laakiin hadda wuxuu isagu kuleeyahay waana sida madhabka mashhuurkaa waxaa shardiga qofkii inuu aqbalo waayo waa waxaan waa qof baa la rabaa manfaca milkigii inay gasho manfacadana milkigiisa biduuni ridaahu wa qabuulihi ma geli karto saas darteed haddaad mucayan kuwa qabto waa inuu aqbalaa laakiin jiha caama oo fuqara iyo masaakiin qabuul uma baahna waayo cid mucayana oo isaga radihiisa ay ku tawaqufaysa ma jiri kanaduu raalli noqon waayo ku raalli noqdanna waayn fain radaw hadduu radiyo oo markuu yidha waan kuu waqfay ma rabu yihi batala waa burayaa hadhow hadduu intuu iscanaanta yidhaahdo warniha waad khaldantee war waan aqbalay waxba kama jira ijaab cusub bay u baahanta wain waqaf hadduu waqfa calaa zaydin hebel buu ku waqfay walam yaqul ma dhihin wabacdahu hebel kadibna ilaa kadaa hebel bay waqaf ku tahay hebel hadduu dhintay hebel baa ku waqfay ma dhihin saxa waqafka waa asaxaya wayusrafu waxaa loo leexinayaa oo lagu bixinayaa bacda zaydin kadib lifuqaraai aqaaribi lwaaqifi ninkan waqafka ka tegey xigtadiisa dadka baahan baa loo leexin waaya dadkii fuqaradii way ula siman yihiin wasfiga fuqaranimada wasfiga qaraabada iyo raxibnimadana way la dheer yihiin qofkana siladiisa iyo manfacadiisa qaraabadiisa ugu mudan oo isna laba ajir buu ka helayaayo sadaqatun wasilatun wain waqafa hadduu ku waqfo calaa cabdin adoon nafsihi addoonka naftiisaan ku waqfay buu yihi batala waa burayaa waayo manfacadani waa maal adoonkuna waa maal maal maal ma milkiyo almamluku laa yamliku wain ala hadduu iska ilaaqo adoonkana ku waqfay uu yihaasoo laftiisa usan taakiidinin fahuwa lisayidi waqafka sayidkiisii baa iska laho anta anta wa maaluka lisayidika wey wuxuu soo shaqeeyo soo sayidkiisu ma lahayn wixii loo ilaaqayna sayidkiisaa iska yeelanaya baabu riqiga annaga hadda waqtigiisaba joogno maba haynaba lakin akru zamaanka way iska iman doontaa kii gaar ahaa waa la keli laayahay maalinkii loo sagaar adkaysa ninka ilaahay gaarsiiya waa la adoonsan doonaa baab hibati baabkana waa baab kale oo isagana waa ku darayna insha allahu tacaala hibadu waa xoolo la bixinayo oo iyagana qof lagu sadaqaysanayo ama loo hadiyeynayo ama la hibeynayo saddexdaa eray baa aada loo isticmaalaa maqaamkan marka la joogo iyo waxa lamidka ah hiba iyo hadiya iyo sadaqa mid muran kama taagna sadaqadu waa macno gaara laakiin hiba iyo hadiye ma isku mid ba mise waa kala duwan yihiin qawlaani liahli lcilmi qolo waxay yidhahdeen waa kala duwan yihiin waana sida shaaficiyadu calaa daahiri isticmaalkoodaa wey oo waxay yidhaahdeen hibadaa caam ah oo sadaqada iyo hadiyaduba hibaday soo hoos hoosgalaan maal kasta oo la bixiyo oo ilaahay loogu dhowaanayo baa hibo la yidhaahdaa inuu hadiyad noqdana waa dhici kartaa inuu sadaqa noqdana waa dhici kartaa qolana waxay yidhaahdeen may isku mid wey hibiya hadiye isku mid wey sadaqaduna waa gaar ayib ama aan hibi iyo hadiya waa isku mid ama hadiyadu waa gaar aan nidhaano sadaqa iyo hadiyad maxaa u udhaxeeya ama hadiyadda iyo hibadu iskumada ha noqdaan calaa qawlin ama kala laba ha noqdaane waxay yidhahdeen xoolahan aada bixinayso sabab baad u bixinaysaa marna waxaad u bixinaysaa ajir aakhara ad raadinaysaa marna waxaad u bixinaysaa qofkanaad saaxiibtinimo kaga doonaysaa iyo dhawaasho waa sabab taiir iyo saamayn leh dhinac kale marka laga eego waa adiga sababkaad u bixinaysa taas cidda aad siinayso waa cid baahi loo siinayooo baahan cidna baahi looma siinaye tashriif iyo karaameyn baad u siinaysaa labadaa xaalo marka adigu ajir waxaa badanaa israaca qofkan baahi baa u siinaysaa ajir aakharana waad ku doonaysaa sabaqaa la yihahdaa haddii qofkan saaxiibtinimo iyo xiriir wanaag aad kaga rabto kuna sharfayso waxaa la yidhahda iyadana hadiye ama hibaa la yihahdaa qolada isku mid ka dhigta haddii kale hadiya la yihahdaa dhowr tusaalaaan ka bixin markaad meeshan timaado safar baad ka timid nimaad saaxiib ama culimo ama ganacsado ah ama siyaasi ah ama oday waayeel oo qaraabo ah ama suldaankii iyo ugaadskii reerka ah baad adigoo soo socda hadiyad xoolo usoo qaaday dhar ama biyo zamzamood maka ka soo qaaday ama waxbaad usoo qaaday markaad u keenayso ma waxaad u keenaysaa asalku qofka wuu baahan yahay waxaad qofkaa u keentay iyo waxaad agoon maanta guri degan u keentay ma isku ujeedaad ka leedahay isku ujeeddo kama lihid dadka aada u keentay midna waa ku sharaf iyo ku maamuus waa hadiyadda midna waa raxmad iyo taakulayn weeye waa sadaqada saas darteed qofkan la siinayo hadduu qof ba-an oo la taakulaynayo ajir aakharada lagu raadsanayo uu yahayna sadaqaa la yidhaahdaa adu magaca dunubi hadduu qof aada sharfayso ood ku maamuusayso ood xiriirka iyo saaxiibtinimada aada u siinayso walow nimaa shirka tihiin oo saaxiiba tihiinba ha noqdo safar intaa ka timid mana ninka saaxiibka ay ah hebel hagaco banaan uga tegi kartid aad leedahay ama isagaaba waa hore hadiyad kuu keeno adna waxbaad u keenaysaa taana hadiya la yihahda tan damba nabigu waa qaadan jire sharaf iyo maamuus looga jeedo tan laleeyahay lagu istictaasay miskiinka iyo taakuleen waxtarana ma qaadan jirin sababtoo ah tantaa kulayn iyo waxtarka qofka laleeyahay waxoogay aadamuhu qofka ay waxtarayaan waxaa badatay inay yaraha liidaan laakiin qofkay maamuusayaan way qadariyaanoo way sharfaan wixii qadarinaya sharfidana waa qaadan jiray wixii uu xoogay ilkugelitaanoo sadaqaadkaana ma qaadan jiray nabig sal slam farqigaa weeye farqiga sadaqada iyo hadiyada udhaxeeya haddaan idhaana hibadu way ka caamsan tahayna waa weji haddaan idhaana hiba iyo hadiyadu waa isku midna isku macnay noqonayaan hiya hibadu manduubatu sunno wey in wax la bixiyo oo loo bixiyo hadiyad ahaana nabigaaba faray oo tahaadu taxaabu wey hadiyad isasiya waa isjeclaanaysaan sadaqadana isagaaba in badan abrayoo ajir iyo fadliga laga helayo nusuusta kitaabka iyo sunnadaga ku badan tahay saas darteed waajibna ma ahee sunno wey wahiya sadaqada hibada oo lilaqaaribi la siiyo baa afdalu fadli badan oo nabigaa wuxuu yihi qaraawadata la siiyaaye sadaqatun wa silatun waana sadaqa dhinaca jir silatu raximna way tahay mar labaadna waaba ki yihi man axabba an yubsata lahu fii risqihi wa lahu fii aarihi riwaaya fii cumrihi falyasil raxima qaraabadaha xidhiiriya ninkii raba cimriga in loo dheereeyo calaf iyo risiqana loo badiyo qaraabadaas xidhiiriyo wa waxaa sunnaa ataswiyatu in la simo fiihaa habhibadii bayna awlaadihi caruurtiisa xataa bayna adakari walinsaa xataa wiil gabadha yaan loo kala badin wuxuu leeyahay caruurtaadii haddaad hibo siinayso ood wax siinayso inaad sintaa fiican oo kan waxaad siisa wax le e kana siiso wiil iyo gabadhaadan ugu kala badinin dabcan waxay culimadu markaa ka hadlayaan kani hadduusan wax mudnaan gaara lahayn ilmo xanuunsan oo culyaanihiyo oo gaarigii uu ku socdo loo soo gaday mid luga qaboon balaayo qabin gaarigu isna ku socdo usoo gad sharciga loo dhihi maayo qofkii xaaja dheeraad ah leh oo duruuf ah marka taa lagama hadlayo waxaa laga hadlayaa wixii min baabin hiba iska takmilaan iyo ka farxina waa inaad usintaa nabigaa wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam itaqu llaha wacdiluu bayna awlaadikum caruurtiina cadaalad u noqda jamhuurta fuqahadu marka ma kala qaadin rag iyo dumarna ha loo simay yihaahdeen fuqahada qaar baa laga soo guuriya sida maxamed bin xasan rag lamida say dhaxalka u kala lahaan lahaayeen cadiyada u kala sii laakiin daahirka jamaahiiru ahli ma kala qaadin wainamaa tasixu hibo waxay ka asaxday oo bixin kara min muطlaqi tasarufi qof maalkiisa inuu ku tasarufo xorma waayo waa xoola la bixinayo wey xoolahana qof xoolihiisa u tashan kara sharci uu ogol yahay baa wax bixin kara fii ma yajuuzu baycu wax in la gala ay banaan tahay baana hibo loo bixiyaa oo manfaca leh oo qiimo leh laakiin waxaan manfaco qiimo lahayn intaad jawaankii beriiskaha ah, gacanta gelisa hal iyo laba xabid laga soo qaado waa hibe iyo sadaqeho inaad tiraahdo de taas hibe iyo sadaqa maha macalma maha ma culays mooyeen maxay tani sii tuura mahan hadduu jaabka gashana qashin ka buuxiyen bay u noqon jaabka biiijaabin munajazin iijaab iyo bixin aan shardi ku xirnayn waan bixiyey waan ku siiyey iyo wa qabuulin qofka inuu aqbalo oo biridaahu milkigiisa ay ku gasho walaa tumlaku hibaadkii lama milkiyo ilaa bilqabdi in la guddoomay maahane hibadii haddaadan lagaa guddoomin milkii ay kama baxayso waxaad niyootay xoolaha inaad sadaqaysato weli sadaqa ma noqonin waad soo qaaday masaakiintii iyo dadkii sadaqada ama hediyadii iyo hibadii dadkeedii maamuuska iyo sharaftaad la soo aaday ilaa ay kaa guddoomaan weli maadan bixinin waad u ballan qaaday waa wacdi bisadaqa walhiba wey laakiin xoolihii gacantaada kama bixin milkigaaga waxay kaga baxaan in lagaa guddoomo waxaa loo daliishadaa mutatawic baa tahay almutatawicu saaimka markuu nabigu ka hadlayay wuxuu yhi amiiru nafsihi hadduu rabana uu dhamaystiri hadduu rabana dhexdu ka noqon saxaabadana hadyigaasaa laga hayaa abubakr radi allahu canhu ardaah inta uu noolaa caaisha wuxuu siiyey beer waxoogay kasoo hadday ka goosato buu beerta waxoogay ka siiyey iyadoon waxeedii qaadanin baa ajashiisii timid markuu dardaarmayey wuxuu hi caaishay cidaan wax siiyaadaan ugu jecbanaa cid faqiirtoo gadaashay baahatana qofkaan ugu badnahay waa adiga horay intaasaan kugu siiyey haddaan intaad goosata aan la wareegi lahay adaa yeelan lahaa laakiin maadaama adaan la wareegin maanta waa maal dhaxala dadkaad ula sinanta haddaba sadaqaduu ku sadaqaystay kama wareegin milkigiisii oo dhaxal bay noqotay sidoo kale cumar radi allahu canhu hadal saas oo kaleeta ah ka sugan labada imaam mali baa fi muwata ay ku warinayo waa saxayaan masalada waxaa aad uga dooday abu maxamed ibn xasmi raxima allahu tacaala fi lmuxalla isagu wuxuu leeyay marba xoola haddaad qaado inuu bideedi sadaqa ku qaaday milkaaga ka baxen lazimad biniyati walaa ashtaratu lqabd markaasay de dood dheerna waa gelayaan waxoogay kutaxtagiisii caadiga ahaana waa samaynayaayo jamaahiirtii fuqahada ay khilaafteen aad buu u weerarayaa weerar aan caadi ahayn buu ku qaadayaa laakiin sheeku waa ka dabeecade wax xume isma laha laakiin weerar aan mararka qaarkood haboonayn ibn xasm waa yaqaanaa walidaalika fuqahada culimadu waxay yidhahdaan ninka aalibka mubtadiga ma haboona kutubta ibn xasmi inuu akriyo ilaa maagitaan iyo weerar iyo dagaal buu xirfad iyo dabeecad ka dhigan walidaalika cibaaraadka ibn xasmi mararka qaarkood iska tasbixsano maa raaytu akdaba min alimaami malik buu iska leeyi akdaba min abi xaniifata fuqahadi intuu soo qaato khilaafo wuxuu maa raaytu afjara minhu data waxaasoo kala hadbarato isaga laftiisa munawaasa nufuus kaga calaacalayo baasha dabeecad dhib la mariyey baa gelisay iska maqrib alcarabina wuu ahaayo dabeicada maqrib alcarabina sideeday jafaha iyo cunfigaa iyo ereyga adag taariikh ahaan xataa iskaga soo badnayd calaa kulli xaal waxoogay dabeecad ka noqoto isaga laftiisa in badan ka calaacalay ibnu xasma aada u weeraray laakiin weerarkiisa wax muctabar oo daliil oo fiican kuma salaysna waa weerar uun aan adille xoog badanna lahayn laakiin ninkaan aqoonin weerarka markuu arko isagoona adilada arag buu horay jidka uusa dhici waxaana la yaqaanaa dadka marar badan daliil ma qanciyo laakiin hadalka sida loo dhigaa qancisa masale markii la sheego hadduu ida subxaana allah yidhaahdo dadkii qaar baaba iyagu intaa u dhamaato oo sii qancay oo sii dareerayo kadib maxaa la sheegay ma laha falahu rujuucu qofku waa ku noqon karaa qablahu intaan laga guddoomin qabla alqabl waa ku noqon kartaa walaa yasixu lqabl guddoonkiina asixi maayo ilaa biidni lwaahibi ninka hibeeyey ee bixinaya hibada inuu idna maahane haddana ma guddoomi karti xooluhu ku ballan qaaday inuu ku siinayo inuu kugu wareejiyo guddoonku dhaha mooyeen waraa wii ballan qaaday waana kuwana waan iska guddoomi ma dhihi karti tusaale falow wahabahu shay-an buu u hibeeyey cindahu isagu hayey waan ku hibeeyey buu ku yidhi aw rahanahu iyaahu ama rahan uhaysay od xuraan uhaysatay waxaad rahan uhaysatay ama ammaano aada uhaysay buu kuu hibeeyey ilaa uu ku yidhaahda qaada waa guddoomi kartaa waan ku siiyey buu ku yidhi ilaa uu kugu daro waad qaadan kartaa aad ka hesho ma guddoomi karta falaa budda min alidni idan khaasay u baahan tahay fii qabdihi guddoonkiisa iyo wamudyi zamanin wakti inuu ka soo wareegay idankii yataataa fiihi ay suuragal tahay qabdu in la guddoomo iyo walmudiyu ilayhi in la aado la guddoomo meeshai alaabtu tiilay muddo aad ku tegi karta oo ku guddoomi kartana waa inay kasoo wareegtaa markaa kadib waad la wareegi kartaa faidaa malaka haduu milkiyo waa laga guddoomay milkigiina waa wareegay intuu isbedelo xoolahayga waan rabaa waa ku noqday oo waan ka noqday ma dhihi karaa isaga faidaa malaka qofkii la siiyey haddii uu mulkiyo lam yakun xaq uma laha lilwaayidi qofkii bixiyey arujuuc inuu ku noqda xaq uma laha nabiguna alayh salaatu wasalaam waaba diideyba alladii yacuudu fii hibatihi kalkalbi yaqiu fayacuudu fii qayhi wy ninkii hiba uu bixiyey ku noqonaya intuu mantagay matagii dibu cunay uu lamid yahay waa xasul xayawaanaad bay dhahaan waxyaabahan keliya intuu mataga mataga dib u cunaa xayawaanka qaar baaba aasaba isaga matagiisuu dib u cunaa ay baad lamid tahay wy marka ay ninka waxaa lagu matelay inuu camal khabiis khasiisoo xaraama yahay baa laga gatay ilaa an yahaba liwaladihi ilmihiisa inuu wax siiyo waalidku maahane oo waladi waladihi ama ilmihiisu ilma ay sii qaleen wain safulahaba hooseeya xataa uu afraad iyo shanaad ku yahay wixii uu siiyey falahu rujuucu fiihi inuu ku noqdu xaqun yahay bacda qabdihi markuu guddoomiyey ilmuhu kadib biziyaadatihi lmutasila xataa ziyaadada la xiriirta ee ka ka noqotay ka simani cayilkii wey dheef xoolaa siisay uu cayilay ilmahaaga iyo ilmuhu sidale waad kaga noqon kartaa oo nabigaa u anta wa maaluka liabiika xataa kuwu leeyaha adla leedahay nabigaana soo reebay sal l slam wuxuu yihi qof hadduu qof wax siiyo inuu ku noqdo ma banaana ila alwaalida fii ma yucطii walada waalidka ilmihiisa wuxuu siiyey uu kaga noqon karaa lalmunfasilata ziyaadaha buu siyaashay wixii wax dhalay isagii ka madax banaan kan waladi ilmo uu neefkii dhalay weeye ilmihiisiina waa ku noqon ma dhihi kartid an isagaada siisee kan milkiga uu ku dhashaye kuma laaban karti weeye ilaa min baab waalidku ilmaha xoolihiisa tasaruf buu uleeyahay baabkeeda maahane falow xujira haddii la xajriyo tasarufkii laga mamnuuco cala lwaladi waladkii bifalsin wuu caydhoobay intuu cayroobay bay maxkamadi xukuntay xoolo damba kuma tasarufi karo aw baaca almawhuuba ama wixii loo hibeeyey buuba sii iibiyey uma caada ileyhi uu kusoo noqday uu soo gatay ama waa la siiyey falaa rujuuca aabihiis kuma noqon karo waayo haddii laxajri lagu sameeyeyna xaqulgayr baa ku tacalluqay hadduu iibiyeyna dee milkigiisiiba waa ka sii baxay soo noqodkani siimtiisii ma aha sabab kale wey qaacidada fuqahadana waa inaad muhim inaad ogaato waxay idhaahdeen tabadulu sababi lmilki ka tabaduli اlcayn haddii xoolahan ku soo galay sababtay kugu soo galeen xukunkooday leeyihin hadday xatooyo kugu soo galaan waa xaaraan soo ma hadday siismo kugu soo galaan waa xaaraan waa isla yegi saas darteed baa nabigu tilmaamayoo bariiraa sadaqa la siiyey bariiraa hilibkii nabiga waxuga keentay waxaana rasuulka ilaahi waa xoolihii bariiro lagu sadaqaystay wuxuu yihi dhib ma laha huwa calayhaa sadaqa walanaa minhaa hadiya hilibku waa isla hilibki laakiin iyada sadaquu ku galay iyada bixinteediina hadiyay ahayd dandambe waa u banaantah nabigu tii horena ma banaanayn walidaalika sababka isbedelkiisu cayntii oo isbedeshay bay lamid tahay ninkani sababu milkigii horena aabihii oo siiyey buu ahaa sababu milkiga kalena waa sabab ka duwan kaanahaa caynun ukraa sidii maal kale lamid tahay ogeeda falaa rujuuca kuma noqon kara dheh fain wahaba hadduu hibeeyo wa sharada uu shardisto hawaaban macluuman abaalgud la yaqaano waxaa waaan ku hibadaan aan ku siiyey bishari waa u xaarna inaad iskisa hadduu yidhaahdo saxa way asixi wa kaana baycan bayc buu noqon waa magac hibe la siiyey xaqiiqadiisa waa bayc iyo wax kala iibsi aw majhuulan waxaan la garanaynin aan waxuna siisaan rabaa buyi batala way buraysaayo waana beec amankiisii aan la garanayni amankii majhuul yahay wey wain lam yashrutu hadduusan waxba shartiyinna lam yalzam waajib maaha isna inaad wax hadiyad siiso hadduu hadiyadka u keeno shardina aan jirinna adna markaad timaadin aad hadiyad u keento shardi maaha lakin wa iska fiican marka ducaa wa ku dayeynaa wallahu aclam sal allah ala bina aa